كتاب الله أعذب منهل طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد waxaan ku jirnaa qawaadixii kiiwaadkaa waa soo marnay oo naqdiga ah inta kale fi ljumlati way ka yar sahlan yihiin saynu arki doonno in sha allahu tacaala waxaan rajeynayaa cashirkan iyo cashirka xiga inaan qawaadixis dayno intabuu ka sheegay lixdaa iyo wuxuunan sheeginna mutawalaadka kale iyaa loo doonan doonaayo maana wada sheegin qawaadixdii athaani ka labaad cadamu ta'hiiri wa cadamulcagsi waa hal sadar kadib buu ku sheegay qaybta kale cadamu ta'hiiri mise wasfigani wax ta'hiira lahayn waa wasfiga cillada noqonaya qaacidadiisu waxay ahayd mutarid muncakis bimacnaa yaduuru lxukmu macahu wujuudan wa cadaman wasfiga markii la helay xukumkii waa la helay markii la waayana xukumkii waa la waayay waa laba juz haddaba u fiirso talaasum ka dhexeeya wasfigii iyo xukumkii fi lwujuudi waxa ta'siilka wujuud iyo cadam la eegayana waa wasfiga وجuزd الوصف ysتلزم وuجوd الحكم وعdم الوصف انتiفاء الوصف ysتلزم انتiفاع الحكم hadday dhacdo in waصfigii la helo xukumkiina aan la helin naqdigii aan soo marnay wey juziyada hadday cagsigeeda noqotona wujida alxukmu biduuni اlwaصfi taa waxayd wujuda alwaصfu biduuni اlxukmi maddaba jus-iyadii talaasumkay ka dhaxeeyey baa meesha ka baxaysa qayb waayo waصfigii haddii idaa intifaau lwaصfi waxay ahayd inay ka laasimtay intifaau اlxukmi oo ta'hiirka waصfigu fi اlwujuudi waalcadam labadaba u noqdo saasay ciliyadu ahayd hadduu ta'hiirkiisii cinda cadami alwasfi baqiya alxukmu waxaa meesha imanaysa tacdamu ta'hiirku mar haddii xukunkii iska soo hadhay wasfigii markuu tegay awsaafta cilalkaasaa ma ahaan jir wasfiga markii la waayay xukunkan in la waaye ahaan jirta maadaama xukumkii aan hayno wasfigiina aynan haynin waxay caddayn u tahay markii hore ay wada joogeenna si unbay u kulmeena isagu saamaynta ma lahayn joogitaanka saameyn leeyahy tegitaankana uu raaci lahaa saa darteed wasf muahir maaha wey law kaana mu'ahiran lan tafa alxukmu biintifaacihi haddaba halkan qaadixan iyo kii hore mid way wadaagaan iftiraaq ku dhacay wasfigii iyo xukmigii way wadaagaan laakiin tii hore waxay ahayd wasfigii baa jooga xukumkii baan lahaynin tanna waxaa weeye xukumkii baa jooga saa darteed wuxuu ku bian yabqa alxukmu waa inuu baaqi noqdo bacdahu ay bacda intifaa'i lwasfi wasfiga markuu zawaalkiisii iyo meeshii ka baxay bacda zawaalihi baa baaqi ah cadamu ta'hiir waay waxaa mita marta maxaa laga hadlayaa fii suura waaxida xaaladan markii hore ay wada joogeen haddana xukumku soo hadhay waa fii suura waaxida wey wuu tusaalayn doonaa tusaale wuxuu ka dhigay inoo iman doonaaye qolyihii shaaficiyada waxay yidhaahdeen shimbirta hawada du shimbirta hawada duuraysa maxaa leeyahay ma kalluunka badda ku jira iyo neefka baadida ahee maqan lama iibin karo kaluunka badda ku jira lama gadi karee biyaha ku jira maxaa sababa lama arkayo ciladu waa taas qiyaasan cala tayri fi lhawaa shimbir hawada buubtay oo duushay baa laga qaystay jaamicu muxuu yahy cadamu ru'ya fi kuli minhuma shimbir duushoo hawada gashay oon la arkin waayo shimbir hawada duushay oon laba arkin baan kaa gadi cadamu ru'ya cilatu manci lbaycia kalluunka badda quusay aan la arkinna darbatu qaa'is iyo nin sayaadoo saaka ugaadhsi tegayo wuxuu soo hela gadayi iyo lama ogola lima cadami ru'ya qiyaasan cala atayri fi lhawaa waxaa la leeyahay cadamu ru'yadan cilladaad ka dhigteen mu'ahir ma aha maxaa yeelay xataa tayrkii filhawaa hadduuba soo degoo la arko lama gadi kara liannahu hayru maqduurin calaa tasliim haddaba halkaa waxaa ka muuqatay isagoo la arkaan la gadi karin waxay ahayd ciladu wujuudan iyo cad xukumkii manculbayci ahaa baaqin maca intifaa'i wasfi adamwasfi cadami ru'ya wasfigii cadamu ru'ya ahaa ciladii oo ka maqan oo la arko yaan laba gedi karin oo xukumkii mancigaha baaqiya fadalla calaa ana aru'ya wa cadama ru'ya hayru mu'ahir usan muahir bahayn baa gartay haddii muahir yahay markii wasfigii meesha ka baxay cadamu ru'yada ahaa bay beecin u banaanaada ahay uuna ka baxay mancu taxriimu lbeycigiina waa baaqi inta waa waadaxaan u malaynaya suuradaasoo kale cadamu ta'hiir baa la yidhahdaa suuradani waa cadamu ta'hiir waxay ka muuqataa cinda incidaami zawaali lwasfi waintifaa'ihi baqaya alxukmu fadalla calaa annahu markuu joogayna mu'ahir maahayn low kaana mu'ahiran markay wada joogeen intifahna wuu ta'hirin lah lianna qaacidatana fi lwasfi almucallali bi an yakuuna alxukmu yaduulu macahu wujuudan wacadaman cadamka wujuudka looga istidlaalay ha idan muطarid hadduu ahaa muncakis maaha wey cadamu lincikaasina daliilu calaa cadami الtaahiiri fi اliطiraad idan wasfigaaga inuusan muahir ahayn waxaa ka muuqata tacliilkaad ku cilaysa markii wasfigii la waayo baqaya alxukmu kamaa huwa idan xukumka manciga sababtiisu cadam ru'ya maahayn baa ka muuqata ta waa suurada waadixan umalaynaya wa cadamu alcagsi cadamu lcagsigu fii maxallin waaxidin maa tii hore aطayr fi lhawaa yaa marna mancinay ninka rabay inuu manciyo licadami ru'ya isaga tayrkii fi lhawaa oo la arkayna mancigii baa baaqi noqday idan suurada xukumka maxalku waa ah maxal waaxid oo laleeyahy wuu taathiirin iyo taathiirin maaya laysku haysto cadamu lcagsi wuxuu yidhi bian yahbuta alxukmu inuu sugnaado weeye fii suuratin ukhraa suuro kale bicilatin ukhraa cillo kaleu ku sugnaaday waxaanaad kan cillo uga dhigtay nafsu lxukmi baan suuro kale ehlay laakiin cillo kale leh waxaa tihi xukumkan cilladiisu waa sidan suuro kalaan hellay nafsulxukmi laakiin cilladeedu mukhtalifa ay tahay si kale haddii loo dhigo kan hore waxaan dhahaynaa waa maxal waaxida tanna maxalkaa iskhilaafsan tusaale xanafiyada waxay yidhaahdeen buu yidhi salaada subax adaanka ma la hormarin karaabaa laisku haysta adaan hore ma oo waqtigeeda ka horeeya mise ma laha xanafiyadu way diideen waxaa la yidhi lima waxay dhaheen ciladu salaadaan la gaabinin wayay dhaheen qiyaasan cala almaqrib maqribkaadaanka ma la hormarin karaa maya maqrib miyaa la gaabiyaa maya subaxna miyaa la gaabiyaa maya idan subaxna lama hormarin karin bijaamic anna kula minhumaa inaan la gaabin karin ciladii maxay ka dhigeen jaamic ahayd maxaan idhi duhurka ma la hormarin karaa maya ma la gaabiyaa haa ciladii cadamulqasri ahayd oon meeshan joogin baan xukumkii mancu taqdiimka ah hellay ciladiini aada sheegteen xukumkii iyada kuma koobnayn sax maqribkii ciladaa way ka muuqan kartaa laakiin subax haddaad uga qiyaasateen kuwa aan la hormarin karin lana gaabin baan aragnay lana gaabiyaan aragnay idan ikhtisaaska xukumkani inuu khaas ku yahay wasfiga cadamulqasri ah baa buraysa oo celal kalena wuu yeelan karaa cadamulqasrina waa noqon karaa oo suuradii maqribkii waay suuro kaleoo duhur iyo casar iyo cisho ahna lamana hormarin kara waana la gaabiyaa haddaba maxalka kala duwan tii hore maqrib bay ahayd kuwana waa duhur iyo casar iyo cishe laakiin maxay ka midaysan yihiin wasfigaad cillada ka dhigtay biduunihi baa xukumkii la helay ha duhur lama idinku soo kumaydan cilaynin subixi waxaan uga qiyaasanaynaa maqribka jaamicisoo kamaynan dhigin inaan la gaabin karin maqribka taa mafhuumkeedu waxaa weeye salaadii aan la gaabin karinna lama hormarin karo maxaa laga fahmayaa kiiti la gaabin karaa la hormarin karaa waa laga fahmaya waxaan soo helay salaadihii kale oo lana gaabin kara lana hormarin karin idan mancu taqdiimi aladaani cala alwaqti ciladiisu maqsaday maqrib aad saa dhahdaan kuwan kale maxaa u cillo ah dabcan mancu lqasri cillo uma noqon karo waayo liannahu qasrigii bay aqbalaan cilal kalaa la helay iyadoo manculqasri aynan ahayn baa la helay halkan maxaa ka dhalatay xukumkii manculqasriga ahaa waa la hayaa mawjuud weeye laakiin fii suura ukhra ay suuradii maqribki maaha aha ciladii cadamulqasri ahaydna ma taalla meesha wasfigii uu ka baxay halkaa waa cadamu taathiir iyo cadamulcagsi meeshay wadaagaano zawaalu lwasfi maca baqaa'i alxukmi laakiin labada qaybood waxay ku kala duwan yihiin ay u kala duween midna suurada maxalkaa waaxida midna maxalkaa mutacadid ah maxal kaloo lamida wey oo duhurkii iyo casarkii ah tii hore nafsa tayr fi lhawaa buu ahaa tanna waa maqrib iyo duhur bay kala yihiin tusaale ahaan casarka cishaan iska raaciyo xukumka guud ahaan tasmiyaday u kala duweene cadamu ta'hiirkii cadamu lcagsi iyo cadamu taahiir wasfigani muahirka xukumkan ciladiisii a ma aha wey si kale markay u yidhahdaan waxay yidhahdaan qaadixani wuxuu khaas ku yahay maa habata bilmunaasaba maslagii munaasabada wax ku sugnaaday halkan nuxurka la gaadi rabana waxaa weeye wasfigani cillo ma aho isaga iyo xukumkii munaasaba kama dhexayso waxaa loo socdo mar haddaan munaasabo ka dhexaynin gaabin iyo salaad horumarin iyo cagaabin la-aan iyo adaan horumarin la-aan waxba kama dhexeeyo waxba kama dhexeeyo munaasabo kama dhexaysa wey halkaasay nuxurka u socdaa walidaalika tasmiyaadka qaarkood kutubta qaar waxaad ku arkaysaa qaadixan ah in iyo nafyu lmunaasaba lagu yihaahdo iyo ibtaalu lmunaasaba iyo cadamu ta'hiirkii natiijadu isku meel bay iman musamayaadka ku kala duwanaadaane taas wuxu uhi wa cadamu lcagsi bian yahbuta alxukmu inuu sugnaado wey fii suuratin ukhraa suuro kale bicilatin ukhraa cillo kalena uu ku sugnaado biqadri nadar annaga cillada duhurkiiyo loo hormarin waayo aadaanka waxba xadidi mayno uma baahnin keliya cilladaa adigu taa ku cilaysay inay halkan mutawafir ahayn baan isbaatinaynaa idan mancigiina waan ogolaanay axkaamtuna waa mucallalaan isnidhi tan ciladii cadamulqasrina ma ahaan isni isku waafaqan soo maha idan cillo kalea jirta laa daacya hadda baadhisteedii oo atumayo waayo maxalu nisaacu iyada maaha falawalu kan hore cadamu taathiirkii horaa ka qawli kamaa low qiila qawli shaaficiya inuu iska dhaaf qawlinaa inuu iska dhadahay kamaa low qiila hadii la hadaa qawlu shaaficiya kow mabiicun weeye lam yarahu yarahuusan arag falaa yasixu asixi maayo ka tayri sida shimbirta fi lhawaa'i hawada ku jirta sian u ansaxaynin bijaamici cadami ru'ya fii kulli minhumaa muctaradki waxau dhahayaa wasfigan aad sheegtay cadamu ru'yaa muathir ma ah bidaliil shimbirkii haddii la arko beeci banaanaan maayo yabqa mamnuucan ama yabqa mancu lbeyci maca ru'yati اطayri bicilati cadami qudrati cala tasliim idan waswiga muahir inuusan hayn ba ka muuqato dheh wathani ka labaadee cadamu lcagsiga ka qawlihim iska dheh alxanafiya ay dheheen asuxu laa yuqsaru lama gaabiyo falaa yuqadamu aadaanu la hormarin maayo kalmaqrib sida maqribka maxaa jamciyey cadamu lqasri wa mancu taqdiimi adaan horumarintiisa in laysu diidana haabitun waa sooyahan fimaa qusira kuwii la gaabiye laftooda qusurka laftiisa lagu hayaa idan jamiica dami lqasri eesh faa'iida kuwii la qasrinayeyba wasfigaagu maathir maaha way laba jeeraba wasfigaagu maathir maaha tan horena fii suura waaxida weeye labada xaalaba tanna suura suuratayn waayo ayib intaasi waa tacriifkii iyo tamhiilkii ayib cadamu taathiir iyo cadamu lcagsi hal huwa qaadixun qaadix ma yahay intaa sharaxa tamhiilka aan sharxayn wal kan hore yaqdaxu waa qaadi qaadix buu noqonayaa in manacnaa haddaan diidno tacliil alwaaxidi xukumkii waaxid bishaksi ku ahaa bicillatayn haddaan diidno tacadud lcilal bay mas'aladan oo dhanba u noqonaysaa hal yajuusu tacadud lcilal xukumkii waaxidka ahaa akthar min cilatin ma yeelan karaa mise ma yeelan karo xukumka waaxidka markaan idhaahno waaxid bishaksi iyo waaxid binawciba labadaba noqon karaa soo marray waxyaabaha sooma waaxid bishaksi iyo ama waaxid bilcayn iyo waaxid binawci waa la garan karayaa tacadud lcilal ma la ogol yahay halaathata madaahib weeye nacam muطlaqan laa muطlaqan fiihi tafsiilu bayna almansuusati walmustanbatati oo mansuusada waa la ogolyahay mustanbatadana lama ogola saddexdaa qowl weeye fi ljumlati ama aljawaazu muطlaqan tacliilu lxikmi xukmi bicilatayni hada qowl اljamhuur ama almancu muطlaqan waxay ninka la yidhaahda aamidii wuxuu u tiirinayaa juwayni iyo baaqilaani abulwaliid ilbaajina wuxuu u tiirinayaa bacdu shuyuuqi shaaficiyati almutaqadimiin laa yajuuzu tacliilu bicilatayni muطlaqan bay yidhahdeen waa laga yaaba ah haddii dooda la galo haddii aad tiraadaan dooda waxoogay bal hala ifiya waxa la isku hayo wax la fahmi karo wax la isku hayo qowlka saddexaad ee jiray waa in la yidhaahdo lcilal mansuusadu way banaan tahay mustanbadaduna ma banaana waa qowlka abu xamed alghazali wakhtiyaari lbaydaawi qolof raada baa jiro waa juwayni fi lburhaan uu ku tasriixinaya isagio oo uu leeyahay yajuuzu caqlan wayamtanicu sharcan yajuuzu caqlan muطlaqan wa sharcan muطlaqan intaas waa aqwaasha asaaska ah jawaaska iyo manciga muranka nuxurkiisu qolyahan diidan waxay leeyihiin waxaa waxaa ka ka laazimaya tanaaqud tacaddud اlijawaaز tajwiizu tacadud اlcilal yalzamu minhu الtanaaqub kayf waxay yidhahdeen muqtada الtacliili bicilatin marka lagu cileeyo xukumku muftaqiru lihadihi اlcilati laa ilaa gayriha baad cilada koobaad dhihi cilada labaad baad dhihi muftaqiru lihadihi اlcilati laa ligayriha labadaadii war isu geebi dhehen soo tanaaqud maaha midda kale waxay cilalku waa cilalkan ta'hiirkooda lxukmi bay ciladani ku taagan mutawaqifun calaa haadi mutawaqifun calaa haadi calaa ayihimaa mutawaqifun calaa haadihi laa calaa gayrihaa wey haddana mutawaqifun calaa haadihi laa calaa gayrihaa baadna leedahay marka saa darteed cilalku waa mu'ahira aharka waaxidka ana mu'ahirayn ma yeelan karo wailaa fasaad baa ka dhalanaya low kaana fiihi maa aalihatun ila allahu lafasada taababadeli loo yihahdeen wejka qowlkooda waxaa rajeynaya ikhtisaaran in la fahmay qolyaha doodaya banaynayana waxay leeyihin sidaas maaha haa cibaaraday isticmaalayaanna cilalku mu'ahira wey ereygaasay isticmaalayaan iyo iijaad iyo waxbay isticmaalayaan kuwa kale waxay cilalku mu'ahira maaha cilalku amaaraad iyo mucarifaad wey mucarif akthara min mucarifinna calaash mucarafin waaxidin way isugu tegi karaan caalamkan ajzaadiisii iyo kownkiisa dhan kala duwan kulluhu mucarifun billaahi jala wacala maca tacadudihi ya caqli kala kuwana saasay leeyihiin marka wejka inaad fahantaanun baa muhimehe waa ama celalka sharcigii waxay dhaheen waa mucarifaad iyo amaaraad meeshay kula gelaysaana ma meelahay kula aadaysa ma arta dee meelaha way isku wada xidhan tahay musamayaadka marka la doonanayo wixii waa isku wada xidhanya cilalu shar sharci waa amaaraad weeye amaaraad mutacadidaana magaalada inaad soo gashay dhowr astaamood way wada yeelan kartaa in masaajidkan hidaaye yahayna dhowr calaamadood oo kala duwan wuu yeelan karaa tii la arkaba lagu garanayo marka mucarifaad iyo amaaraad calaamaad hadday yihiin daata waaxida ah calaamaad kala duwan way yeelan kartaa wahuwa kadaalika cilalku waa amaaraad macluul waaxida way isugu tegi karaan annagu malihin waa mu'ahir iyo muujidaad weeye malihin wax tanaaquda ma yaallaan bay dheheen waa wax mustaxiila ah maaha qolada tafsiiliyey doodeeda waxaa gudbidsan doonaa baydaawi waxay leeyihin cilalku waa laba ma mansuusa mise waa mustanbada mansuusadu naskaan raacaynaa oo talaqigeedu ijtihaad iyo danu lmujtahid ma aha talaqigeedu waa mansuus iyo nas amaa tan mustanbadka ah mujtahidku markuu gedgediya yaqlibu calaa dannihi kan inuu cillayahay hadduu haddana berri ka guuro kan inuu cillo yahay u guuro intaqada dannuhu lawal uu ka guuray inuu laba kala duwan mid walba danni mutasaawi raajixa noqdo meesha waarid suragal mahay dheheen kanaad u malaysay waad ku cillaysay kadib baa mid kaleo xoog badan kugu soo baxay kan markii dannigaagu noqdo kii kale dannigii u baaba-ay dheheen lam yazal baaqiyan idan haadaa waaridun fimusta eh, laa yaqdaxu yajuuzu fi lmansuusati laa fi lmustanbatati isagu wuxuu ku leeyahay waxaa muahir noqday masalada mustabatadu halabatu dhanni cinda almujtahid bay u baahantay shay-ayni kala duwan labadaba fii aanin waaxidin halabatu dhanni ma gaari karo iyaga daarteeda tanaaqud iyo isagu ma qabo mucarifaad waa qabaa laakiin caamil kaluu mulaaxadaynayaayo ah cillada mustanbatadii waa dhanniga ninka mujtahidka ee yadunuhu cilata waصفayni mkhtalifayni fii aani waaxidi hal yaصixu an yagriba calىa danihi ana hada cilaة ana hada cilaة laa ystamic bl naga daay baash qoladaana wejkoodu sidaa waay waxaan rajeynaya in la fahmay hadda saddexda ugu muhiimsan walawalu kan hore cadamu taahiirka yaqdaxu qaadixi buu noqdaa in manacnaa haddaan reebno tacliil alwaaxidi bishasi bicilatayn haddaan reebno laba cil lagu cilayo sababtoo ah xukumkii haddii aan bannayna laba cilo cinda zawaali hadihi alcilati wa hada alwasfi yabqa alwasfu athaani cilatan weysadii intiqaadu lwuduu'i kaadidii baa jebisa oo saxaradii baa jebisa oo neeftii baa jebisa oo masul masul farjigii baa jebiya xukm waaxidun intiqaadu lwuduu'i waayo naaqidkii ciladu cilatu naqdigiina waa mutacadid xukumkii isagoo naqdul wuduu'igii baaqi yahay haddaan tacadudul cilal kii bannayno oo nidhaan intanba cilal bay u noqon karaan idan laa maanica wasfigan mu'ahir ma ah haddaad tiraahdo wasfi kalaa ta'hiirka keenay weeye cilalkiibaa bannaan haadaa kownuhu wasfi kale uu xukumkan taahiiriyey laa yamnac inuusan kan mu'ahir ahayn oo ay dhihin weysadii hebel maxaa jebiya kaadidaa jebisa waxaan ka fahanay kaadi haddaynan ka iman weysadii kama jabin katan kadib masul farjigu sameeyey weysadii way jaban tahay kaadina ma imanin idan kaadidii inayna cillo ahayn baan garanay haydhihindii cilladan kalaa gelaysa meeshii ninkii dhiiggiisa in la dila way bannaan tahay maxaa banneeya riddaa banaysa maxaa banneeya qisaas baa bannaysa maxaa banneeya zina bacdi ixsaan baa bannaysa hadaa yajuusu damuhu cilladu maxay tahay waa waa qatli camdi cudwaanu sameeyey waxaan ka fahmay haddaan qatli camdi cudwaana jirin lama dili karo hadhow waa ninkii soo qabto rajmi baan u wadaa waxaan leeyahy cilladaadii hore mu'ahira inaynan ahayn waa la gartayoo xukumkii qatliga waa banaan yahay maca zawaali o intifaa'i ilwasfi oo qatligii ahaa hadhihin tacadudulcilal hadday banaan tahay wasfigan inuu la waayo xukumkiina baaqi yahay darar qaadix maaha leanna cillo kaluu yeelan karaa intaa waadxaad u malaynaya ayib wathaani ka labaadna xaysu yamtanicu markuu mamnuuc yahoo reeban yahay tacliilulwaaxidi binnawci bicillatayn in lagu cileeyo la reebo wadalika jaa-izun waa banaan yahay fi lmansuusati cilalka mansuuska waa banaan yahay ma daliilu inay banaan tahay liannahu waaqicun walwuquucu daliilu jawaaz mar haddii wixii lahayaba inay jaa'istay daliil u tahay maxaan lahayaa kaliilaa'i wallicaani cilataani litaxriimi lwadci tamhiilka bililaa'i faasid weeye lianna iluhu wadciga ma taxriimiyo walow qaala badela liilaa'i bidihaari lakaana saxiixan inayna jirin mah waa jirtaa dihaarku xataa qabla an yatamaasaha qabla alkafaarati waa cilatu taxriimi alwadci wاllicaanu cilatu taxriimi اlwaطi xukumkii taxriimu lwaطiga ahaa akhara min cilatin buu yeeshay mansuusaha labadaba nas baa caddeeyay inay taxriim yihiin wاlqatlu wاriddatu sababa cilataani lijawaazi iraaqati اdami qofkan in la dili karo dhiiggiisuna uu mubaax yahay in la daadiyo qatligii iyo ridadii qisaastii labadooso laba cilo maaha waaxidin oo iraaqa jawaazu iraaqati damihi waay marka fi lmansuusati amhilaan haynaa nawaaqid lwuduuwi ku dar kuwa badan kuwa badan oo sidaasoo kale kaleeto aad bay u fara badan yihin laa fi lmustanbatati ma banaana tacadud lcilal ama cilatayni fi lcilal lmustanbata in wax xukumkii keliya lagu cilayo laba ciloo mustanbata lama ogolo maxaa yeelay lianna danna hubuuti lxukmi maxaa yeelay danniga mujtahidka inuu xukunkii sugan yahay liaxadihimaa labada cilla midood yasrifuhu wuxuu ka liixinayaa cani aakhari midka kale iyo wa canilmajmuuci duuduubkood oo dhan leanna waxaan ka hadlaynaa cilal mustaqila abu mujtahidkii halabatu danni noqonaya ayuu yidhi cilla murakaba kama hadlayno haddii majmuuca aad tiradaan waa cila murakaba baabkeed baad gasheed aqsaamulcilayna ku iman doontaa soo cilal basiita lagama hadlahayo kan iyo kanoon murakab ahayn de majmuucooda ah murakab baad ka dhigtay basiidnimadii baad ka baxday basiidnimadeedii markii loo daayay cilal mustaqila mid waliba ay tahay kan markuu u maleeyo inuu halabatu dhanni xukumka mucallaqun bihi yahay idan insarafa dannuhu lgaalib can hada markuu kaa tagana insarafa dhannuhu lgaalib can hada marku inuu yihahda kan yaqlibu calaa dani inuu ciladii yahay kana yaqlibu fii nafsi lwaqti calaa dani ana cilladii inuu yahay waarid maaha leanna waxaa wey waa idilaab ninkaasi intaa isna wajhid nadarkiisa <laughs> soo sheegnay isagu waa cadaystay idan waxa muusan ikhtiyaarin waa nin wareersan weliga inuu baaro u baahan idan fi hadihi ljuziya mujtahid maaha ijtihaadkiisuma bislaamin okay su-aal kaleynu tarxinaynaa waxaad tidhaahdeen tacadud ulcilal uu bannaan yahay mutlaqan baan qaadanay ama fil mansuusaan qaadanay cilalkii ida ijtamacat cala almacluuli yusnadu liayihima ninkan saxaradii iyo kaadidii iyo neeftii way timid waysada kee jebiyey intiqaadul waa laba suura ma murataba mise waa hayru murataba hadday murataba tahay qawlan waaxida yusnadu lilawali waalbaqiyatu mu'akidaatun way xoogeynayaan haddayna murataba ahayn see la yeeli hal mar wada dhacaan way dhici kartaa dhici kartaa hadday mar wada dhacaan xukunka yusnadu liayihaa halaathata aqwaalin qolo waxay dhaheen lilmajmuuc baa loo tiirinoo duuduubkoodaa loo wada tiirin qolona waxay dhaheen maya liwaaxidin hayri mucayan baa loo tiirin qolana waxay dheheen may likulli waaxidin baa loo tiirin saddexdaas horta loo kala jaray haddaba raggani mid walba dooda garankooda aan daraf ka tilmaamo marka qolada yidhi majmuucooda isku duuduubkoodaan loo tiirin waxay dheheen waxani waa wada cilal haddii aan nidhaahno mid aan mucayan ahayn baa loo tiirin laa wujuuda lahu fi lkhaarij waaxid hayr mucayan waa qadaaya dihniya wey intiqaadu wuduuna waa shay khaarija shay khaarijkee mucayankaana cila cila la taaban karo u baahan yahay fa batala isnaaduhu liwaaxidin hayri mucayan likulli waaxidin baa loo tiirina mu'ahiraat calaa aharin waaxidin fi anin waaxid baa ka dhalanaysa fa batala falam yabqa ilaa hay-ada majmuucada in loo tiiriyo mooyeen falam lam yabqa sheeg nooc murakabay nooc murakabkii abay noqon mid walba qayb buu ta'hiir kaga jiraa wey ajzaa-u cilay noqdeen waa waa dooda garanka dhinaca kale aad ka fahmi doontaa qoladii jiri kullu waaxidin baa loo tiirin waxay dhaheen mid waan idinla qabnaayo waaxid hayru mucayan laa wujuuda lahu fi lkhaarij isaga inagaba reeb laba idinka tiinana waxaa ka laazimay cilalkii mustaqiladaa murakaba inaad ka dhigtaan waalbaxhu fi lcilali lmustaqilati laa fi lmurakabati fabatala almajmuucu falam yabqa ilaa kulu waaxidin cilo mustaqila inuu yoysa isaguna keenay maahan waana mucarifaad mucarifaadkii mucaraf waaxid inay isaga daba yimaadaan laa maanic qolada waaxid hayr mucayanna waxay dhaheen qolada hore waxaan ku raacsannahay hal hal mid qolada dambana hal mid baan ku raacsannahay qoladan dambe hal mid baan ku raacsannahay oo cilal aan ka hadlaynay majmuucu murakabaad u bedesheen walbaxu laysa fi lmurakaba fabatal kullu waxayd mustaqila qoladii hore aan ku raacsannahayo muairaan calaa atari waaxidi wey falam yabqa ilaa waaxidin hayru mucayanin marka karnaqsigiiyo murankiintaa amaante baan u malaynaya maadaama tacadul cilal aan gallay intaana ku darso waa tan oo kale waxay tartaa mogta doodahan oo kale shaxdulhimam waaye waxoogay haddana waa la soo qabsateen oo halkan la ataagayo sida loo murmayo baa tartiib la barano ninka un ku fiirino meeluu kaa jilaabatay buu raadinaya marka iyagoo cilal qaba mutacadida ah ijtimaacoodiina ay isla ogolaaday inay dhici karto inaynan muratab ahayn baa jus-iyadan saa la ysugu wada qabsaday calaa kulli xaal intaasi qaadixaas aynu kaga baxaynaa athaalisu qaadixa saddexaad waa mid iska el isagana alkasru calaa qowli musanifina raximahu llahu tacaala qaadixani wuxuu khaas ku yahay fi lcilali اlmurakaba maadaama cilalulmurakaba uu khaas ku yahayna isaga laftiisu waa qaadix murakab min qaadixayna idan hindanaa tarkiibaani mawqica qaadixani mutacalaqiisu waa cilal murakaba ah cilal murakabaya base darafka soo socday aqsaamu lcilla baan ku inoogu iman doontaa isagina waa murakab wuxuu kuugu tacriifiyo wuxuu yidhi kasru kan uu kuleeyahay usuuliyiin badan annaqdu lmaksuur bay u yaqaanaan naqd lmaqsuur bay u yaqaanaan wuxuu leeyahay wa huwa kasrigu cadamu ta'hiiri axadi ayni cilada labadeedii juz mid inuusan saamayn lahayn wey wa naqdi laakhara kii kalena juzgiisa hore la naqdiyo wey idan ciladu waa juz-ayn yacnii cila murakaba waay labadii juz markaan qaadno juzna qaadixii cadamu ta'hiir aan ku dabaqaynaa jusna qaadixin naqdiga ahaa baan ku dabaqaynaa innaga kasriga laftiisa oo murakab maaha markaas kasrigii waa laba qaadix annaqdu wa cadamu الta'hiir alأwalu waالthani walidalika musanifku caqibahumaa buu haalid ka dhigay qaadixii naqdiga ahaa ee koowaad iyo kii cadamu taahiirka ahaa ee labaad buu murakab minhumaa wa huwa cadamu ta'hiiri axadi ljus-ayni cilada labadeeda jus midkood inuusan ta'hiir lahayn waay wa naqdu laakhari ka kalena la naqdiyo tusaale ka qowlihim salaada salaada khawfka bay shaaficiyadu dheheen salaatu lkhawfi ama qolo kalaa tiri ma aqaan salaatun weeye yajibu qadaauha waktigeeda in lagu tukada mawaajibba baa la isu khilaafay salaadan waktigeeda khawfka inaan ku tukana mawaajiba salaatun wayay dhaheen yajibu waxaa waajiba qadaa'uhaa idan cilatu murakabatun min kownihaa salaatan wayajibu qadaa'uhaa labadaa juz bay murakab ka tahay fa yajibu adaa'uhaa ka saa'iri salaawaati duhurka yajibu qadaa'uhaa salaatun yajibu qadaa'uhaa fa yajibu qiyaasan calaa saa'iri salawaati dhe marka haddaba ciladii maxay ka dhigeen cila murakaba min juz-ayn waay kownuhu salaatan inuu yahay kownuhu jumlu qadaa labadaa mid laa ta'hiira lahu baan dhahaynaayo qowluka salaatun mul mulqan baan leehay laa ta'hiira lahu leanna cibaadaadka kaleba yajibu qadaa'uha qiila waxaa loogu jawaabo la yidhi khusuusiyatu salaati salaada gaar ahaan aad sheegtay meesoo juska salaada mulgan waa la ilgay lianna alxaja kadalika xajku waa sidaa xajkuba yajibu qada'uhu markuu waktigii kugu waajibay la gaaro yajibu qada'uhu fayajibu yajibu ada'uhu idan qadiyadda addaha qadaha wujuubkiisu salaad khaas kuma ahee xajkuna waa lamid idan waصfi kale keen waصfiga غayru muathir waay ha fadala calىa ana wasla lafda الsalaati mulqa juskaasi fabaqiya kownuhu cibaadatan inuu yahay haddaba waxaad dhahdaa bedelkii salaad waa inaad idhahdaa wax salaada iyo xajka jamcin kara muxuu yahay cibaada waay cibaadatun yajibu adaa qadaauhaa fayajibu adaauhaa wahuwa manquudun taana waa la naqdin bisawmi lxaayidi yajibu qadaahu walaa yajibu adaahu kadalika sawmu lmariidi wlmusaafiri laa yajib wujuubkii sharciga haddaan ka soo qaadan ha wujuubkii bimacna aljawaaz shamlinaya haddaan dhahnana xaaidada iyo nufasada iyo khaas ku noqon ilan wujuubka labada way u isticmaalaan idan juz waan ihbaatiyey inuu mulqa yahay cilladii murakabahee juz haddii la tuuro juska waa inaad ciwad keento ciwadkii markaad keenteena waa naqdiyey juzna mu'ahir ma aho salaadii ah markaad juskii soo kamisheed cibaado timidna naqdi baa yimid wujuudu اlxukmi biduuni lwasfi waxaan leeyahay waxaan leenahay haa intifaa lwasfi hay cibaadada qaybteedii waan salaadii baan ilqaynay taahiir ma laha asalka aad keentay qaybtii kalena markaad soo buuxisay qaybtii kale aan noqdinay oo ereygaad kusoo buuxisay dee tii markaad ilqaysay intii kalena keligeed ma istaagi karto naaqid baa la helay naqdi min annawaaqid naqd lcilaa la helay kaas waa cadamu taahiir isaga warkiisu ma tira badna waa murakab marka ya wuxuu soo ikhtisaariyey jawaab baa u furan ninkii mustadilka ah jawaabta u furan waxaa weeye kii aada ilqaysay inuu bedelkiisii keeno cibaada ku bedeshay marka markuu cibaado ku bedeshay cibaadada maadan durine qaybtan dambe fa yajibu adaau haadi baa naqdisay qayb qadihii waajib yahay cibaadana ah qadihiina waajib yahay wasfigan dambeed keentay miduu ku rumoobay laakiin ayna natiijadii ka dhalanaynin oo qadihiis waajib ahayn xun ka dhalanaynin baabaa la keena oo naqdigii ah marka wuxuu ikhtisaariyey dee muusan itaalaynin eh, dhexda waxaa ku jira in qofka markaa juz ibtaaliso uu badiilkana u furan badiilkiibuu qadarayoo fa yabqa kownuhu cibaadatan buu yihi badiilkuu keeni lahaabuu kuu sheegay oo waxaa weeye jawaabun mustadil waay kiina waad noqdaysay dambe de ninki maxaa u soo haray fara maran buu la istaagay kasrigu waa waxaan murakabkaa min alcamaliyatayn markii hore qayb baad ka saartay markuu badiil keenayna qaybtii kale aad noqdisay kasrigii baa saa murakab a marka alraabicu ka afraad isnaba dhibadno alqalbu ku dabagedin wey qalbigu ninkii asal iyo farac buu keenay cillana wuu keenay xukunna wuu ka ratibay adigana asalkii iyo faracii laftoodaad keentay cilladii lafteediina waad keentay xukun ka duwanna waad ka dhalisay asalkiisii iyo faraciisii iyo cilladiisii baad khilaafa xukmihii ka keentay ku dabagediday wey khilaafa xukmihii aad keentay saddex suuray noqon kartaa laba suura aan dhahan manasteraa isku hayseen waa sidan iyo waa sidan siday ahayd inuu isagu qabay buu asal iyo farac iyo cillo intuu keenay buu u dariishaday asalkii iyo farci iyo ciladiibaa taadii ku sugtay nafsu alasli wa nafsu alcilati wa nafsu alfarci baad u dariishatay oo ku caddaysatay taadii ihbaatu madhabika aadna u adeegsatay idan halkan asal iyo farac iyo cillo in idinkoo laba qalo kawl qabay kana ay sugtay kana ay sugtay de suuragal maaha waa kow ama si sariixaadkiisa ugu naqday sooad ugu burisay ama si dimnan ah oo oo naqdu laazimin min lawaasimihi saddexdaas suura ay noqon kartaa wa huwa an yarbita waa inuu ku xidho khilaafa qowli lmustadili mustadilka qowlkiisi iyo natiijadii xukunku gaadhay wax ka duwan calaa cilatihi ciladiisi inuu ku xidho wey ilxaaqa isagoo weliba haleeshiinaya biaslihi la asalkiisi tusaale wahuwa imaa imaa nafyu madhabihi sariixan nafyiga mustadilka kadib aqsaamtii uu sheegay saddexda haydeen tilmaamaynay wa huwa qalbigu imaa nafyu madhabihi ay madhabi lmustadili in la nafinayo sariixan si cad ka qowlihim xanafiyadu ay dhaheen almasxu waxaa la isku qabsadaya shaaficiya xanafiya masxu ra'si waa isku raaceen ruknun min arkaani lwuduu'i inuu yahay kadib waxaa la isku qabsaday qadru lmasxi waa imisa shaaficiyadu waxay dhaheen maa yanطaliqu calayhi lismu xanafiyadu waxay dhaheen rubuc wey qadarka waajibka ah xanafiyadu waxay rabaan inay ihbaatiyaan marka inay naqdiyaan madhabka shaaficiyada markaase waxay yidhaahdeen ka qowlihim almasxu madaxa la masaxo ruknun min alwuduu'i weey falaa yakfii fiihi kuma filla aqalu maa yantaliqu calayhi lismu wixii magacu ku dhacaya waxa ugu yeeray kuma filla kalwajhi qiyaasan cala alwajhi bijaamici ana kula minhumaa ruknun fi lwuduu'i masixii waxaan uga qiyaasanaynaa wejiga cillada jaamicadaa waa inay labaduba rukni yihiin waxa xukumka aan ilxaaqinaynana inayna waxun waa la gaadhsiiyey biyo la yidhaahda ku fillayn asalku waa wejiga faracuna waa masaxa ciladuna jaamicana waa rukniyada hamaraday ka dhaliyeen maxay tahay nafyu madhabi shaaficiya wa aqalu maa yanariqu alayhi yutlaqu alayhi ism fayaquulu wuxuu dhihi shaaficigii ruknu weeye sax oo minhu ka mid a asalkii waan kugu waafaqay wejiga wey <coughs> faraciina waa masxu ra'si oo waan kugu waafaqay cilada jaamicadana waa ruknu minhu min alwuduui waan kugu waafaqay falaa yuqadaru birubuci kalwejhi <coughs> qiyaasan cala lwejhi marka rubuc lagu qadari maayo way wejigu rubuc kuma shaangoona asalku huwa huwa faracana huwa huwa walcilati hiya hiya saa darteed tacriif ku noqo an yarbita khilaafa qowli lmustadili calaa cilatihi ilxaaqan biasli si sariixu madhabkii rubca u nafiyey madhabkii mustadilka intaa caddahan baa laydaya aw dimnan hadalkaaga sariix kuma aha laakin waa dimni bimacnaa laazim min lawaasimiha baad nafyinaysaa intifaau laazimna waxaa ka dhalanaya intifaau malzuum baa ka dhalanaysa ka qowlihim xanafiyada waxay dhaheen beycu lghaa'ib ma asaxayaa mise asixi maayo baa la isu qabsaday waxay dhaheen beycu lghaa'ibi caqdu mucaawadatin weeye fa yasixu ka nikaaxi waa asaxaya nikaaxa asal ah beycu lghaa'ibkana waa farac cilada jaamicadana labadaba caqdi mucaawada inay yihiin weeye nooca mucaawadada ha kala duwanaadee gabadhii oo maqan wifaaqan yasixu caqduha gabadhii oo maqan nikaaxun maca haybati اlmankuuxati yasixu wifaaqan fakadalika beycu اlghaa'ibi yasixu qiyaasan calayhi laakiin xanafiyada maxaa u ah laazim shuruudiisa waxaa ka mid a ah hubuutu khiyaari ru'yati haa'ibkii beeci markuu arko ninkii mabiicda haa'ibad markuu arko min lawaazimi wa shuruudi اlcaqdi an yahbuta lahu khiyaaru ru'yati waa laazim shuruuda kamida ah oy qabaan xanafiyadu fayaquulu shaaficigi wuxuu dhihi sax beycu lghaa'ibi caqdu mucaawadatin weeye kan nikaaxi falaa yahbutu fiihi sugnaan maayo khiyaaru ru'yati lianna nikaaxa maca algayb asaxaa khiyaaru ru'yana ma leh waan isku raacsannahay middaas maadaama nikaaxi looga qiyaastay falaa yahbutu fiihi khiyaaru ru'yati xanafiyadana beycu lgaayib haddaan khiyaaru ru'ya la sugin laa yasix halka muxuu noqday natiijadiisu marka way ku dabagediyeen laakiin nafyi sariixa maahan ee waa nafyi dimni ah ha maadaama qolada laa yasix albaycu alghaayibi cindahum ilaa bikhiyaari ru'yati kanna waxaa layso kamaydan qiyaasan alaslu huwa nikaaxu waalfarcu huwa caqdu baycu alghaa'ibi waalcilatu kownu kuli minhuma caqda mucaawadatin intaa waan ku raacsanna soo maydaan dhihin yasixu walaa yadbutu lkhiyaaru juziyadii kana raacide maasha kala reebin may dibnan baa loo nafiyey khiyaaru ru'yihii meesha uu ka baxaya ma jirayo marka la yidhi ya ha qol waxay dhahaan qolana waxay dhahaan falaa yahbutu fiihi khiyaaru ru'yati kan nikaaxidha marka sixadii maana tasriixinine laazimkeedii baa nafiyey ha hubuutu khiyaar ru'ya marka waa nafiyey sixadoodii waa nafiyey laakiin laysa sariix mubaashira maehe laazim min lawaasimihaa nafiyey fantafa aw dimnan weeye marka dimniga waxaa ka mida wa minhu dimniga waxaa ka mida waxaa la yidhahdaa qalbu lmusaawaat dabagedi sinaansho ah asalka iyo faraca meeshana daabidkeedu waxaa weeye asal meeshan waxaa yaala laba xukun leh laba xukun buu leeyahay asalka farac baa yaalla labada xukun midkood waan isku raacsannahay midna waan isku khilaafsannahay labadii xukun ee asalka lahaa faracani inuu yeesho mid baan isku waafaqnay inuusan inuusan lahayn uusan la wadaagin asalka midna waan isku khilaafnay asalkii baad uga qiyaasatay kii aan isku khilaafsanayn baad uga qiyaasatay anna waxaan ku ihi faracu waa isagii asalkuna waa isla asalkii cilladuna waa isla cilladii inta waxaa ka laasimaya inay labadan xugun isku mid noqdaan labadii xugun ee uu asalku lahaa inay isku mid noqdaan musaawaadkoodana waxaa ka laasimi nafyu qawlika liannaka kale inuusan uusan meesha ku jirin waad igu raacsan tahay aan isku mid ka dhigna marka kaan isku raacsanayn aan raacinna wey kaan isku raacsanaynna <laughs> waa khilaafa qawliga tusaale ka qowli maxnafiyada waxay dhaheen almukrahu nin baa la qasbay cala alaaqi hal yaqacu طalaaqu qaala xafiyatu nacam wa qaala shaaficiyatu la ayb almukrahu hal yasixu iqraaruhu la iqraaruhu bilmaal ayb hal yasixu iqraaruhu biطalaaq la ninkii mukraha ahaa waxaan isku raa laba xukun buu leeyahay inshaa iyo iqraar inshaa iyo iqraar iqraarku waan isku raacsannahay laa yasixu fi اطalaaqi wa fii gayrihi qofka mukhtaarka ahna inshaagiisa iyo iqraarkiisu u asaxaa mukrahu iqraarkiisu ma asaxo inshaagiisu ma asaxayaa marka nin baa yidhi haa qiyaasan cala almukhtaari fi linshaai anna waxaan ku idhi iqraarkiisu inuu asaxaa ka dhalan waayo mukhtaarkii looga qiyaasto sida mukhtaarka iqraarkiisu u asaxayey kan inuu asaxo wey labada xukun israaca kala reebin labada xukun israace adigii mar haddaad qabto kan iqraarka iqraarkiinuusan asaxaynin way wada asaxayaan ima dhihi karti maxaa soo haray waxaan ku gaadhsiiyey ma in haddaadan kugu laazimiyey ka qowlihim waxay dhaheen xanafiyadu almukrahu maalikun mukalafun wey labadaa wasfi buu leeyahy maalik mukalafa fayaqacu yaqacu talaaquhu dhici kalmukhtaari fayaquulu shaafici u dhihi fa bayna iqraarihi wa iqaacihi iqaacigiisi inshaha iyo iqraarkiisii uu qiray baan isku mid ka dhigayna iqraarkiisi inu asaxaynin waan isku raacsanayn isku mid haddaan ka dhigna maxaa ka dhalanaya iqaac inuusan asixin hadaa ibtaalun liqawlika yalzam minhu ibtaalun ibtaalu qawlika tana waa suuradii labaad ee dimniga ahayd iqraaru lmukrahi lmukalafi bialaaqi wey low aqara bialaaqi mukrahan mukalafan idan laa yasex waxaan leenahay anigu marka mukrah weeye mukalaf weeye labadii wasfi waa leeyahay masaladuna waa masalatu talaaq iqraarkiisiiyo iqaaciisa isku mid aan ka dhigno iqraarku ma asaxayo inshahu waa mukhtalaf inshihii bay rabaan inay sugaan marka may iqraarkii way qirsan yihiin ninkii mukhtaarkaha ah bay raabaan inay raaciyaan adna waxaa leedahay mukrahan labadan xukun waa mukrah mukalaf awsaafti waa sidii sida sidii liajli hada tacliil baan iqraarkiisu asixi maaya nili iqraarkii iyo iqaaca isku mid aan ka dhigno anu ku dhihi maayo kaagii ka tanaasul lakiin isku mid aan ka dhignaa laasimaysa aan kudhi waayo wasfu huwa huwa maxaa ka dhashay marka iqaaci waa iqraarka maadaama ad igu raacsan tahay xagga iska soo raac weyniyo laakiin waa dimni sariix maaha aw ibaatu madhabi lmuctarid ama ninka muctaridka madhabkiisa ku sugaya asalkii iyo faracii iyo ciladii lafteedaan kayga ku sugay ka qawlihim xanafiyadu waxay dhaheen alictikaaf lubthu nagaasho makhsuusun weeye falaa yakuunu noqon maayo bimujaradihi keligii qurbatan noqon maayo ictikaafka sown ma waajibaa baa la isku haystaa xanafiyahaabay dheheen shaaficina may dheheen xanafiyadii maxay deliishadeen alictikaafu lubthun makhsuusun waa meel waa nagaansho gaar oo masjid lagu nagaaday falaa yakuunu bimujaradihi keligii qurbatan noqon maayo kalwuquufi bicarafa wuquufu carafa waa cibaada laakin laysa bimujaradihi wa inaha biindimaami alixraami ilayhi cibaada ah fa yajibu cibaad u noqdo indimaamu sawmi ilayhi marka qiyaasan cala alwuquuf maxay tahay laba kan suu cibaado markay u dumantay buu noqday kanna cibaado kale waa in u dumanto si uu noqdo waayo laba wuquuf wayo mujaradkooda midna cibaado kuma noqdaan wanaxnu kullunaa nusallim ictikaafka masjidku inuu cibaadayah bimujaradihi kuma noqonin kalwuquufi bicarafe carafa bilindimaami alixraam wey kanna wuxuu ku noqday oo cibaado ku noqon karaa keliya biindimaami sawm fayajibu sawm xata yakun xata yasixa kownuhu cibaadatan fayaquulu shaaficigi wuxuu leeyahay falaa yushtaratu sawmu fiihi la shardin maayo kalwuquufi bicarafa sax ictikaafun alsu maqsuusa weye qiyaaskana asalkuna waa wuquuf bicarafa wuquuf bicarafa bimujarad wuquuf bicarafa oo asalkii a kana faracii yahay hada laa yajib fiihi sawmu falaa yushtarat fiihi sawmu kan madhabkii xashaaficida ay qabeen laa yushtaratu fi lictikaafi sawmu bay ku tasriixiyeen ihbaatintiisa intaa waadaxan malaynayaa jumlo yar buu keenay marka qolaa meeshan ka booday waxay dhaheen waxaa intaad ku daalaysaan ee qalbiga aslan hayru mumkinin iraaduhu laa yumkin bay dhaheen waxan oo kale ma filaysayba yaa u fadhiya meesha qiila waxaa la yidhi m leesh kayf maxaad u diideen meeshan lama yaqaano waxa la yidhaha war nagala tag adeer cadee wey waxbaad sheegta ada sheegay soo maaha caddee miska soo dhig waxaa qaab qaabka jadalka iyo mura lagu barayaa ninka wax markuu sheego ma jirta ha dhihin caddaysa dheh waxay dhaheen qiila waxaa la yidhi almutanaafiyaani laba isdiidan laa yajtamicaani kulmi maayaan waxaad ka hadlaysaan laba xugunoo mutanaafiyeyna wey laa yuktafaa bimutlaqi lismi iyo laa yutaqadaru birubac laba xugunoo mutanaafiya waxaad naledihiin asalkii waa waaxid farciina waa waaxid ciladiina waa waaxid laba xukmoo mutanaafiyeyn aan ka dhalinaynaa meeshaad naleedihiin laba mutanaafiyeyn fii ahlin waaxidin fii aslin waaxidin fii farcin waaxidin fii cilatin waaxidatin laba mutanaafiyeyn ma kulmaana naga daayidheh waxaa waaba safa halkaasay ka baxeen qulnaa waxaan idhi aلtanaafi xasala fi اlfarci buu dhex dhalay bicardi ijmaaci ijmaac taalica darti wuxuu yihi tanaafigan horta fi اlasli ma aha asalka wax tanaafiga kama jiro waxaan isku diidannahay waa xukunka farc ee xukunka ayay natiijada mutanaafi ay tahay fi lfarci waay tanaafigoodana tanaafi daati oo asal a ah maaha tanaafi caarid oo daari'a ah wey oo tanaafi daatiga mumtanicee tanaafiga caarida a caaridin dartiisu diideen waa maqbuul wey caaridku muxuu yahay labada khasmayn baa isku raacsan hunaa fiihi axadulxukmayni way ijtimaacayaan maaha axadulxukmayni inuu midkoodu yahay baan isku raacsanna waa kan iyo waa kan sax waa mutanaafi qadiyadun qadiyatu farac weeye ijmaac ayagaasaa wuxuu keenay tanaafiga keenay aan isku raacsannahay axadulxukmayni baa meesha laga helaa mar hadduusan tanaafi daati ahayn oo taari uu yahay caarid ah bisababilijmaaci inay axadul xukmayni meesha yihiin keebaa thaabitahun baan ka hadlaynaaye wax mustaxiil caqli iyo waaqica midna ma jira tambiih baraarujin oo gunaanadkii baabulqalbiga ah alqalbu mucaaradatun wey ilaa ana cilata almucaaradati wa aslahaa yakuunu wuxuu noqonayaa mugaayiran mid ka duwan licilati lmustadili wa aslihi tani waxay ku fiicnayd inuu qaadixa mucaaradada ah keeno ama soo hormariyo ma keenay bise ma keenin fiihi baxdu kan saadis ee farqiga uu ku magacaabay ma mucaaradadii lafteeda ka loo yaqaanaa mise ma aha halkaas aan ugu tegi doonaa mucaaradadaa laba qayboodoo mucaarada fi lasli wasfigii wasfi kale inaad keento ama mucaarada fi lfarci inaad samayso farqiguna sida daahirka cibaarada baydaawi waa mucaaradadii walow si kalena loo dhigi karo saan lahaa saa darteed waxaan ku yihi waan u tegi doonaa cilada qalbiga iyo mucaarado qalbiguna markaad eegto ciladii ama faracii baad m faracii baad mucaaradaynaysaa laakiin hal farqi bay ku kala duwan yihin qalbigu asalku waa waaxid daliilkuna waa waaxid oo ciladii ah laakiin tiisii mid ka duwan baad keenaysaa natiijo ka duwan mucaaradadana daliilkuu keenay daliilaan ahayn baad keenaysaa farqigu intaa wey natiijadii mid ka duwan baad keenaysaa khilaafa xukmii musadi baad keenaysaa laakiin min hayri daliilihi min daliilihi hadday noqoto waa qalbi ilaa ana cilata almucaaradati wa aslaha yakuunu mugaayiran licilati lmustadili wa aslihi u mugaayir noqonaya halkaas arintaa ka barkaadi doonaa halkaas aynu caawi تخرج من دنيا الورى